bismillahi subax wanaagsan saaxiibayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka falaqaynta wararka idaacadda kulmiya ee magaalada muqdisho isbitaalka takhasusiga ah ee soomaali suudanes sida uu hore ugu guulaystay saddexda sane isku xigta abaalmarinta isbitaalka ugu fiican soomaaliya ayuu u hantay quluubta bukaanada soomaaliyeed waxay heleen baaris qalliin daweyn iyo talooyinkii ay u baahnaayeen mar kale subax wanaagsan saaxiibayaal waa subaxnimo sabti ah taariikhduna ay ku beegan tahay sagaal bisha sideedaad ee agoosto sannada labada barnaamijka falanqaynta waxaad ku maqli doontaan faahfaahino kala duwan ayaa ka soo baxaya dagaal khasaare geystay oo xalay ilaa iyo saakay socday wakhtigaana weli ka socda magaalada muqdisho gaar ahaan degmada dharkiinle ee magaalada muqdisho kaasoo u dhaxeeya jenaraal ciidamada xoogga dalka ka tirsan iyo ciidamo boliis ah waxaa sidoo kale aad maqli doontaan oo barnaamijka idinkugu soo gudbi doonaa burcad hubaysan oo gaari dad shacab ah ay saarnaayeen ku rasaasiyey duleedka deegaanka xaaji cali ee gobolka shabeellaha dhexe wararkii ugu dambeeyeyaan idiin soo gudbi doonaa saaxiibayaal qodobadaas iyo qodobadii kale nagu soo korray barnaamijka barnaamijkeenu ku guda jirnay aad maqli doontaan xubintii kalamaan ayaa sidoo kale barnaamijka ku maqli doontaan oo mar kale falaqaynta cuudkii miyiga caan baad ku tahay webiyada camiran cawabeeru lihid badweyntaa camiran rabbi kugu cicigay durdur laga cabbiyo cosubkiiyo nimcada cagahaaga yaal haddaadan ciidda qodan calool baahanay ma cuntaad rabtaa laguma helo way kala tahe albaahane inta waad rabtaa ceesh laguma helo way kala tahe عقلي ما وقفتها abiyaad xidhib taagantee xudud beeratiyo caqli mau qabtaawax kastoy cabdiyo waxay calalisaa cid shisheeyaiyo arra kale kaso ha lagaa ceshadci wax kastoy cabtiyo waxay calabisaa cid shisheeyahay iyo cadho kale ka soga waa lagaa ceshaday cadquuraka iyo caawimadadeen caydhiya haday ceel kula galeen ceel kuma dhaqeen cawradaadadado calool وما تدان عيني haysatiin cabar baa hane cunto waad rabtaa cirweyniyowda cadaysatiin cibriga adigu qof calaa cashi wuxuu ku cayimay kuma ciilba xidhe wuxuu cayimay kuma waxay caashaqdiiyo waxay coodataa cid qaladka suuga cidib yeelow caruuraa u tacabiadquureedka urakayo awimadade aydhiyomaday ee kula galeen ceel kuma dhaqeen awradada dado calool baahanee awradada dado ceel kuma dhaqeen waa hagaag saaxiibayaal mar kale kulan wacan oo wanaagsan ayaa idin leenahay magaalada muqdisho waxaa ka dhacay xalay ilaa iyo saakay ilaa iyo waqhtigana ka socda dagaal u dhexeeya jenaraal lagu magacaabo sheegow iyo ciidamada dowladda kuwaas oo markaa dagaal uu ku dhex maray degmada dharkeynley ee magaalada muqdisho faahfaahino kala duwan ayaa dagaalkan kasoo baxaya iyadoo khasaaro xoogan uu ka dhashay dagaalkan xalay fiidnimadii bilowday ilaa iyo saakana ka socdo degmada dharkeyley dib ayaa ugu noqon doonaa qodobkan saaxiibayaal balse markan haddii aynu eegno murcad hubaysan oo gaari dad shacab ah saarnaayeen ku risaaseeyey duleedka degmada waa duleedka deegaanka xaaji cali ee degmada cadale ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa waxaa ka dhashay khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac inta la xaqiijiyey laba ruux oo kamid ah dadkii saaraa ayaa ku dhaawacmay halka mid kalena uu ku geeriyooday haweeney ayaa ku geeriyootay dagaalkaasi iyadoo sidoo kale ay ku dhaawacmeen laba wiil oo yaryar ama laba caruur ah oo aada u yaryar oo markaa ay dhashay dhaawac uu ka soo gaaray ehelada dadkan ayaan wax ka weydiinay khasaarahaasi siduu u soo gaaray iyo dagaalka markii hore waxa uu ku bilowday maxamed oo ka mid ahaa dadkii la socday gaariga ayaa inooga warbixiyay digo ninkiiba la socda maqashaa nagu dhacday waxaa nagula dhacday shabeelada dhexe degmada cadale meel ka tirsan oo la yihahda xaaji cali ayaa nagula dhacday hal abaar waxaa nagu dhacday laba saac iyo afartan shan daqiiqo waa gartay marka dad safar aan ahayn oo ka yimi gobolka galgaduud degmadiisa xaruntiisa dhexe ee dhuusmareeb kasoo safarnay deegaankeeda deegaanka dhuusmareeb kasoo safarnay dhacdad mid halkaas nagu qabsatay mid qofna way naga dhimatay labana waa naga dhaawac waa gartay yay taa marka qofka ku dhimatay labada dhaawaca hooyada dhashay waa laba wiil ayaa dhaawaca oo labaiy toban jir iyo saddex toban jir kale ah waxaa ku dhaawaca ku dhimatay hooyadii labadaas wiil dhashay waa gartay maxaa isku ahedeen marka mhm. laakiin ilmaha aniga cagaarna waanu ahay abtina waa u ahay waa gartay marka maxay idinku maageen oo rasaasta loogu fura gaarigaa layidhi saddex baabuura safar aan ahayn waxaan soo istaagnay tuulada la yihahdo xaaji cali ciidan boolisaha lagu yimaadeen ciidankii booliska ay markii nagu yimaadeen waxay nagu yidhaahdeen waa wadada waxbaa laga sheegay waa idin sii raacayna waa idin sii dhaweynayna nagu yiraadeen isla markii ay saas nagu yidhaahdeen dhaqaaqa isla markii aan saas usoo dhaqaaqnay oo ka soo dhamaanay tuulada leyrkii tuulada weli ou noo muuqdo oonan yani aan u jirno booska afaraad oo kalena saddex wiil oo macuuse ilmaha madaxa ugu jiraan isugu furan yihiin ayaa xabad nagu bilqeen gaari gaari saddex baabuur soo socota sadex caasiya caasiga ugu horreeyay ayay xabad ku bilaabeen ma burcad ay ahaayeen marka mase ciidamo dawladda u shaqeeyaa kugu sheegay waxaa nagula sheegay inay burcad ay yihiin inay burcad yihiin aa nagula sheegay waxaa noo soo gurmaday ciidan boolis oo meeshaas ka howlgalayay gaarigooday nagu qaadeen waxay nagu geeyeen degmada cadale waxaa halkaas noogu yimid gudoomiyihii degmada cadale nin la yidhaahdo muuse maxamed muuse maxamed kalile marka anaka hadda sida aan saboodka ugu horreeya nagu soo gaaro waxaa naloo sheegay niman shuftaa inay yihiin oo wadada ku jira nagulama sheegin niman ciidanka dowladda madadas kala duwan inay yihiin nagulama sheegin waa garta dhaawacii iyo dhimashadii hadda halkee la geeyay oo aad kus ku wada sugantihiin basaaxan aan kula hadlayo waxaan joognaa c d haddaad nagu imaan karto qaybta xirashaadar hadda joogaa oo magaalada muqdisho oo magaalada muqdisho haddaan soo gala anigaan kula hadlayo ayaa dhaawac xil saaray xala soo qaaday oo isbitaalka geeyey cadale hadan anaa midkaan keenay waan codsanaynaa haddii aan nahay dadkii dhibanayaasha ah oo dhibkaasi xalay ku dhacay maamulka meesha ka jira ee iskugu jira maamul iyo amni inay noo soo qabtaan dadkaas oo sida ugu fududna wuuna horgeeyo sharciga waan codsanaynaa ha maadaama aan nahay ehelada dhibanayaasha maxamed xirsi warsame oo maxamed suldaan ku magac dheer kana mid ah eheladii dadkii lagu rasaasiyey duleedka deegaanka xaaji cali ee degmada cadaleeb ee gobolka shabeellaha dhexe oo iga warbixinayay sida ay wax u dhaceen rasaastii xalay lagu furay gaariga ay saarnaayeen ayuu ahaa waa hagaag saaxiibayaal mar kale kulan wacan ayaa idin leenahay haddii aynu markana eegno dagaal khasaare geystay ayaa waxa uu ka dhacay ilaa iyo wakhtigaana uu ka socdaa degmada dharkiinley ee magaalada muqdisho khasaare xoogan ayaana dagaalkan ka dhashay balse lama hubo khasaaraha dhabta ah ee dagaalkan uu geystay kaas oo fiidnimadii xalay bilowday ilaa iyo saakana soo gaaray ciidamo uu markaa wato sargaal lagu magacaabo jenaraal sheegow iyo ciidamada dowladda ayaana ku wada dagaalamaya degmadan iyadoo sidoo kale uu dagaalku ka bilowday sida aan xog ku helnay ciidamo ka ah ciidamada markaa ilaalada u ah oo jenaraalka waardiyeeya oo la sheegay in loo soo xiray iyagoo markaa dhac ka geysanaya xaafado ka ah degmadan ayaa waxaa eh, ugu dambeyntii amaba isrisaaseyn ay ku dhex mar la soo xiray ciidamadaasi eh, ka tirsanaa ciidamada ilaalada u ah sargaalkan oo sheegow lagu magacaabo ayaa waxaa rasaas ay ku fureen ciidamada ilaalada u ah oo markaa la kulmay ciidamo ka tirsan ciidamada eh, boolisiya malataro ee ilaalada magaalada muqdisho lagu wareejiyey rasaastaas ay ku fureen ciidamada ilaalada muqdisho ee bolisiyo malataro ayaa waxa ay kaliftay in dagaal uu markaa halkaasi ka qarxo iyadoo dagaalkiina uu ballaartay kuna biireen ciidamo boliis ah oo ka mid ah boliiska dowladda soomaaliya khasaaraha ilaa iyo hadda lama ogo dagaalka oo saaka soo gaaray ayaana ilaa iyo hadda waxa uu ka socdaa halkaasi faahfaahino kala duwan ayaana waxa ay sheegayaan in ilaa iyo hadda ay ciidamadu ay ishor fadhiyaan kuna hareereysan yihiin guriga uu jenaraalkan uu degan yahay ciidamada booliiska gaarka ah ee booliisyo malataro iyo ciidamada booliiska soomaaliya waagaag saaxiibayaal markanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii kalamaan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afari nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii aroso adeerkayna leewaaye war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe federaal inaa adeeray adiganaqoondada dumarku waa geedka go'an war dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyeya allay leedahay xafaayadda konfi beybi iyo caanaha konfilla sidaanay ilmuhu uga qosliyaan warshadda isbuunyada dubay kaalayo u doono joodariyadii u dambeeyo hurdada kugu baxayso war kalemaana ilaahay haw naxariistay abwaan jaamac kadiya waxaa laga hayaa soomaalidu waa cajiib afrikaba waa kasooc saasaanka carbeenna ma leh cid lagu suureeya ma leh bal eega siday yihiin war waxaad ka tagtaa aduguna siddeed iyo tobanka gobol intaba calamaa la suray intuba waa suuq madow intuba waa saylajaan damaac bay wada sitaan sad bay u hamuumayaan waxayse xariiriyeen saboolkiiyo maatadii haryadhaha allah u naxariistay abwaan jaamac kadiya cilmi waxaa kale uu yidhi maris irir dadkan waa islaam axalu tawxiid tawxiida misna iri axdiistiiyo wacdigu kuma arooraan maris iri arkaantibay hayaan agabsigeedii misna iri waxaan uurka jirinay akhrinayaane maris iri kulliba waasku oday ehel walaalaahe misna iri ajaaniba kulmiyo ururis weeyaane maris iri abuur iyo sanji ku ogolaysiin misna iri agjoogoodu kuwan waa allay baday maris iri dadkan amarku helay juuq bahow odhanne misna iri wax laga aamusaa kuma agjoogaan warallaa u naxariistee waan jaamac akidi adduuniya aakhiraba waa ka hadlaye waxaa kalou yidhi naf waliba wakhtay leedahay war iyo taariikhe waayaha adduunkuna qalbiga way walhinayaane wadna lama huraan bau noqdiyo waxaan ku seegayne weesada hadayninatan waa la iska weedayaaye warabwaanku allahu naxariista wuxuu kaloo yidhi weli iyo rasuul iyo haddaan waxar la dhaafaynin ku walwala wardiga aakhira layska wacayaa aryadhaha abwaanjaamac murtidiisa lama koobi karee dadka iyo dalkaba same Eh. Eh. warbowa soomaalidii hore eh. abwaanada culimmada carruurta dumarka odayaasha dadka bulshada indhaha u ah birmageeda la odhan jiro lama taaban jirin marka waa yaabe dadka hadda jooga wax ka yihiin ilay waxay dhaafayaan lama arkee war bashiirow masiiba hadday dhacdo dadka dhamay wada camiimaysaha la yidhi waxay dhaafaysano ma lahan war waxaadna u daalin qof walba camalkeedaa lagu soo war anigu waxaan odhan lahaa ilaahbaa deeq baxshee madfac adaaraha kada warwaaqlow miyaa lagu dhihin muuse nabad ma diidana mana haayo daawgii dabka lagu baktii jira war waxbaha calaacalinine muuse wuxuu yidhi wax dili karan duca qaadan maayo nolol kuma dardaarmo war waan dagaalamaynaaye waan dagaalamaynaa dumarkiioo raggeennaba ina sooco dareersha aqli ahayn ma la waayo wardaynta wanaaggarima waxay ka taagan tahay dhegaystiyo dagaal waxaan daawo lagu waayey war balaayo nin huryaa kama faa'iidee durduura geel baa ku jabayy damaacina waa xun dalkuna waa lama huraan dadkuna waa lama huraan war jaamac garaad ismaaciil wuxuu yidhi hadal ma yaalo maanta abwaan jaamac kidiyo buuggiisana gooja cadda ayaan ku soo bandhigaynaa calaa kulli xaal ajashii dhammaataaifka joogi mayse abwaan jaamac kidiya allah u naxariisto wax badan buu soomaalida la hadlay waana iyo waxusheegna kama reeban beleduu ka dhigi jirana waa ta galaafatay waxaadna moodaa dadka soomaaliyed inaysan kuwaana qaadanaynin dhibaatooyinka soo maray oo waa taa balaayada dabada haysata habeen iyo maalin abwaan iyo culumo iyo caaqil iyo cid kastoo wax garataana waa ku daash ilaahay iyo rasuulkiisuna awalay hore ugu sheegeen inaan bale wax laga faa'iidayn wax ku qaadan mayaysaan waxdaaraha adduunkee weydiiya culimada warwaaqlo waxaad ka tagtay dalka iyo dadkaba samir allahayow ka aryaadhaha kale maanay soomaalida maanta joogta abwan iyo oday midna ka nabadgeli maaye hadba waxaa ka soo baxaya dhacdooyin uguba oo wax damiir lahu qaadan karin magaalada gaarisa gobolka waqooyi bari ee kenya lix carruur oo iskuulka soo baxday aana qabiilaa loo dilayaa la yidhi ayaan dhaweedna gobolka galgaduud dhabbad meel agteera carruur dugsileeya in lagu xasuuqay waa maqasheen lama cawa ka hornahe sidaaba lagu gubay magaalada dhuusamareeb lama bilood ka hor shabeelada dhexena daarunimca deegaan la yiraa waa tii masaajid miina lagu dumiyey war qof masaajid dhisay waa maqalnay ajirkuu leeyahay qofka duminayo u soo qastay wuxuu mudan doona noo sheegi kara aryaa qofna howla aan uma shaqeeyaasna asna wixiisa waa leeyahee ummaddii fidnooyinkaas aan wax damiir lahu qaada karinaa ka dhex socda de kadibna amni iyo cadaaladay rabaan inay helaan waa heel la yaabee saa la yeelaahe war cabdullah nimankii lagu eedeeyey inay labada kuteenar ku soo rareen alaabta shabaab maxkamadda ciidamada la hor keenay ayakuna amni iyo cadaalad waa rabaan see la yeelaahe war xildhibaankii dhan lahay oo dayax la dhihi jiray waa kii dhihi jiray alaabtan ncc baa laga leeyahay amniga iyo cadaaladda uu war ncc mar horay beeniye waxaas lugna ku maliyiinay dhaheen balaayana sooma degsanay dhaheenoo amni iyo cadaaladaan rabnaa waar walla weynay ncc calan bay samaysteen amni cadaaladna way rabaan see la yeelayaahe warbow adigu waad samaysatay oo cadaalad dowladna waad rabtaae eh? eh. kooda maxaa dembi ka dhigay hadde wadadkii sharciga waa ka cararayaan dulmina waa u ordayaan amni iyo cadaaladna waa rabaan saa la yeelaahe warxmadow markaasoo kale cabdulla waxuu dhihi jiray yaa ku garwadaahe war kalemaanay waxaa la yidhi soomaaliyay gafkiinnaa batiyo godobihiinniye carruuraha intaad gowracdaan guul isugu faana markii aad xumaan weyn gashaan oo gaalanimo keentaa gobonnimo intaad sheegataan libinku gaagaara now war amni iyo cadaaladna ma sidana ma u hadlaysaa aryadhaha kalemaanay balaaye horta ninkii ka heri waaye asagaa ku hooga rag jooga laga waayo muddo dheerna waxay ka maree arrintaan galna cabdulow ma amniyo cadaaladay rabaan arwarkan hayga dhexgelina shalla joogaan nimankii inay eriga raacaanay isu bedeleenaa la yidhi war anigayaa siiyey sakawaadka aawaay dadka ka soo xoogeen oo ma iska raacanayaan marka roya nafaa u geysa ya amiiraa eri raacaayo nafu arka amiiraa eri raacaayo nafu u arka hal shiribo guure iyo hangool iyo carees isugu tageenna waxay dhaheen amiiraa ummaday dhiibeen isuu eekaynayaan arka amiiraa ummaday dhiibeen isuu eekay haayaan arka lamadhe samigay cabdulo isbeddelka ayaamahan khawaariijtu ku kacaysa arkana wuxuu yidhi birtaa geerxiira beryahan ay beeca aad ugu badsheen birtageerxii jira beryahan ay beecaad ugu badsheen war cabdulla adii laftirkaa waxaan kaa maqli jiri ayaamahan ma aragteen amiir shabaab oo ordahaya yaahu ordahaya iyo shiriba war waxaa kolay mare amiir shabaab isdhiibi maa orodna meel ku gaari ma war waa dilaa mayadaa taasu dhib leh naw waar maxay lafooda ugu khamaarayaan war ma ka naxday war kala maaray waxaa la yidhi ummad yahay dagaal waxuu dunshiyo dib udhac mooyaane nina derajo kuma gaari karo labada daaroode ruux darar ku maalaa ma jiro dhiig la daadiyo eh dembi iyo daruufow dhalaadii fa aan harine debka dhiga dagaal kuma dhashaan wiilal dooruhuy war dagaalka shabaab waa banaan yahay inta kale sow maaha sidaas aad sheegta wey war balaayo laguma diirsado hadaadan balaayo iska difaacayn war kalemaanay abwaan jaamac keliya gurigiisa rasmiga abaa ah la geeyey allaha u naxariisto horena waa u sheegnay inuusan soomaali waxba u reeban waana ah abwaanada maanta jira odayaashaana kuwa ugu magac dheerub ka mid marka hadal iyo dhammaantii qabrigiisa allaha u nooriye dumarku ka tegay iyo dayma dhalashada caruurta dalka iyo dadkaba samid allahayow ka deeqsi allahayow ka deeqsi fariimahaasi iyo xubintaasi kalamaan waxay u dambeeyeen barnaamijkeenii falanqayntood kala socoteen idaacadda kulmi magaalada muqdisho cabdiraxmaan cabdulla roob la kiisaya ee farsameynaya intaa barnaamijka midla ayna ku kulmi doonna saaxiibayaal nabadgelyo